bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi wعlى alih وsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii boqol toddobaatan iyo labaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu nadb اlakiid ilى qiyaami leylaة اlqadri wa bayaan daliili man qaala inaha leylaة sabcin وcishriin wuxuu baab yahay annadb اlakiid jeclaysiga la jeclaysay adag nadbigu waa istixbaabka iyo sunanimadka iyo isgu yeedhidda layskugu yeedho ee xoogga badan ee layskugu yeedhayo ilaa qiyaami leylat اlqadri leylatu qadarka in la istaago ilaahay la baryo la tukado wa bayaani daliili man qaal iyo in la caddeeyo axadka yidhi daliilkiisa inaha leylat اlqadrigu waa leylatu sabcin wa cishriina waa habeenka labaatan iyo toddobaad culummada qabta leylatu qadarku waa habeenka labaatan iyo toddobaad ee bisha ramadaan daliilkoodina in la tilmaamo intayna gudagelin marka cashirka ayna gudagelin waxaan baraarujin lahaa masaladii xalay ee ku saabsanayd ilaahay subxaanahu wa tacaala soo degiddiisa waxyaroo ka dhimay aanu baraarujinno madhabkii ahlusunna waljamaaca waynu soo sheegnay ee ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamaha iyo magacyada uu sheegto ee ku sugnaada kitaabkiisa ama sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam siday tahay in loo sugo oon tafsiir gurracan aan laga bixinnin oon laga leexanin mafhuumka iyo macnaha luqawiga ah ayadoon ilaahay subxaanahu wa tacaala aan lagu shabbahaynin makhluuqaadkiisa iyo inaan la kala qaadin adilada sharciga ah daliil walba oo sugnaada in axkaamta sharciga iyo sifaadka rabbiga i dhammaan lagu sugo in saxa haadaa saxa haadaa wa in saqata haadaa saqata haadaa halkaa ariiq la maro madhabkaasi madhab iska cad buu ahaa qolyaha ahlulbidaca ah ee madhabkaa ah khilaafay xadiidkii xale aad soo marteen min xadiid abi saciid wa xadiid abi hurayra ee ilaahay baa soo degay subxaanahu wa tacaala niska dambe habeenka marka la gaadho samadan dhowa inoo sokaysuuna imanayaa markaasuu odhanayaa yaa i weyddiista dembi dhaafan u dhaafa yaa baahi i weyddiisto oon siiyaa yaa su-aal i weyddiistoon oga jawaabaa yaa soo noqonayo toobad keenayo toobada laga aqbalaa sidaasuu ilaahay wadaya ilaa waagu ka baryo waagu markuu baryan ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigiisii iyo makhluuqaadkii meeshii ka sarraysaybuu ku laabanaya idan iyagu waxay yidhaahdeen qolyihii ahlulbidaca ahaa waxaa soo degaya samada soka imanaya alla ma aha subxaana wa tacaala subxaanqaadirkiina abuuray ma aha ee muxuu yahay waxaa soo degaya waa naxariistii ilaahay iyo amarkiisii iyo maamulkiisii baa soo degaya warkaas ayay isku raaceen ahlulbidac oo dhan iyo waraan ka dheerayn warkaas marka ninkii xadiidka macnihiisa dhuuxa horaanna dhagihiisa aan lagu shubin sheeko berley been ah afka carabigana yaqaan xadiidkana macnihiisa iyo waxa ku jira dhuuxa warkaasi inuu war guracan yahay tafsiir khaldan yahay waxaan alliya rasuulkii si qabannin yahay wuu fahmaya soomaalidu waxay yidhaahdaan nimay meelo u caddahay hmm, meelo ka madow markay bidca kuu horraysay oo bakhti kuu horreeyey oo qalbigaadi iyo wadnahaadi iyo fahamkaadi sumaysan yahay naska arki mayse daksi baa kaa fuulay macnihii caddaabaa kaa leexanay wixii adugu aad maaganeeda rabtay baad ku socon mooyeene dhuuxi maysi naskan iyo daliilkan muxuu tusay nimay meeluu cadday meelu ka madoowey bidcaa kuu cad shubha kuu horraysay lagugu habay ayadii baad matagaysaa ood wallacaysaa ee maba dhowroofaysid mana dhuuxaysid macnaha xadiidku uu xambaarsan yahay haddaynu hoosu degnoon tilmaanno naxariista ilaah iyo amarkiisu laxdo walbay soo degaan alla xaggiisay ka yimaadaan dhulkayna yimaadaan xilliga habeenka niskiisa dambe yaa amar ilaahay iyo naxariis ilaahay soo degi samaau dunyaa bayna joogi waagu markuu berina way laaban macna suuragala ma aha in lagu fasiro maxaa yeelay amarka ilaahay saacad saacad sikin sekin yuu soo degaa naxariista rabbagayna haddaabaad ku fadhidaan samaau dunyaa shay ku eg oo intuu carshiga ka yimaado samadan soko ku ekaanaya kadibna markuu waagu barya laabanayoo laalmaya ma aha naxariista ilaahay iyo amarkiisu ma tahay mise ma aha marka waa edabdarre in la yidhaahdo naxariista rabbi baa soo degi ama rabbi baa iman samaa dunyaa buu joogi ilaa waagu ka barya kadibna wuu laalmayaa warka asaga xadiidku ma qaban kara lagumana fasiri karo midda labaad naxariista soo degaysa iyo amarka soo degaya laba mid un wey shay uu rabbi abuuroo makhluuq ah inuu yahay iyo inuu tilmaan iyo macno yahay wax udhexeeya ma jiro naxariista soo degaysa iyo amarka soo degaya hadduu makhluuq rabbi abuuray uu yahay uunka iyo makhluuqa rabbi abuuray ama malaga ah ama khayrkiia ee odhan kara waa kuma yaa dembidhaaf i weyddiista oon u dhaafaa so ilaahay ma odhanin waman yakfir اdunuuba illa allah waa gaalnimo hadduu malku jibriil yidhaahdo ama rasuulkeennu yidhaahdo yaa dembi dhaaf i weyddiistoon u dhaafa way gaaloobayaan rasuulla inoo ahaan maayo malku jibriilna ma noqonayo malage wuxuu noqonayaa ibliis inaad fahanteen bay la tahay ilaahay keligii baa iska lahawshaa waman yakfir الdunuuba ila اllah yaa dembi dhaaf weydiiston u dhaafaa makhluuq odhan kara waa kuma ii sheega ma jiraan haddaba markaad sidaad ugu fasiraysaan naxariis iyo amar soo degay wuxuu odhanayaa hal min saa'ilin fa hal min mustakfirin faakfira lah hal min daacin faastajiiba lah hal min taa'ibin faatuuba calay yaa odhan kara ii sheega abadan haddaad leedihiin maya makhluuq maaha waxa saa odhanaya waa sifa rabbi oo raxmatu rabbi wey oo sifo ah iyo amru rabbi oo sifa ah waxaa lagu leeyahay sifadu iyo mawsuufkeedu ma kala dhaqaaqaan adiga iyo tilmaantaadu ma isfaaruqi kartaan tusaale gaaban wa ilaahi lmaal adiga casiinkaada madowgaada caqligaada maskaxdaada garaadkaada cilmigaada geesinimadkaada raganimadkaada ma shay adigu kugu lahanoo kugu lamaanbaa mise waa shay marna kaa taga marna kuu yimaada waa shay kugu laran ulya diirkeed sifo iyo mawsuuf isma faaruuqaan hadday naxariistii rabbiga ee sifada ahayd ee macnaha ahayd ama amarka rabbi macnaha uu yahay rabbigii iska lahaa macnahay naxariistaa way axad ka hadlaaya maxaa yeelay sifaad iyo mawsuuf ma kala tagaan tilmaan iyo axadkeedu ma kala tagaan taa waa wej wejka kale sifada rabbigay subxaanahu wa tacaala ma odhan karto hee hal min saa'ilin fa ucطiyah hal min mustakfirin fa akfira lah ma odhan karto haddaad haddaa sifa rabbiga i barido waad ku gaaloobaysaa waa inaad ilaahay barido haddaad tia yaa raxmat allaahi irxamnii maxaa tahay xukumkaadu iga jawaaba yaa wajh rabbii ikfir lii baa tidhi أجmc الculamaء أna man dacaa sifatan kafara ilaahay baa la baryaa asagaa dembi dhaaf iskale asagaa wax dhaafa sifa lama baryi karo sifaduna ma odhan karto hal min daacin hal min daacin faأstajiiba lah hal min saa'ilin faأcطiya hal min mustaغfirin faأغfira lah hal min taa'imin faأtub calayh ma odhan karto xadiidka sidaa u cad ee wax walba kaa diidaya waxaan ka ahayn allihii subxaanqaadeenna abuuray waxaan ka ahayn kaa diidaya ayay wadaadduhu ayagoo arkahaya marayaan maxaa ku kallifaya maxaa u horreeyey wax indhaha tiray baa u horreeyey indhaha wax laga arko waa xaggee waa indhaha qalbiga fa innaha laa tacma alabsaar walaakin tamal alquluubu alatii fi suduur ishii nuurka lagu arkaayey ee xaqa lagu arkayabaa waxaa fuulay dambas iyo caad baa ka fuulay waxaana u horraysay ayagoo yaryar iyo waxaa lagu habay bidco ayadaasaad wallacaysood ma tagaysa wاlinaau bima fiihi yandax shimbir walba waxay dhaheen soomaali codkeed bay cidaa carruurtan yararka hadda iskuulaadka aad geynaysaan dugsiyada wax hadda lagu habo ee la baray hadhowna ku caqliyaystaan oday baa maalin wuxuu iga sheekaynayay wiil yaroo u dhalay oo meelaha uu ka keenay qur-aanku xifdsiiyey idhihi maayo labayo toban buu hadda jiraa waaguu yaraabu laakiin wuxuu geeyey iskuulay kaniisad leedahay oo meelaha wastareenka ku yaalla isagoon ka ba waxaa la barahayay diinan islaamka shuqul ku lahayn macallimadduu arkaa markuu dhib qabsado ayadoo sidii sidii foosh xumaydee ahayd tidhaahda baryada ilaahay khayrkii jiisas la kacda wuxuu idhi wiilkii markaan intaan canaanta aanu u gacan qaadaba intuu qol isku soo xidho oo halkaa iyo bari u sii jeedsado iyo wuxuu macallimadu samayn jirtay buu samaynayaa jiisas buu baryahayaa islaanta dhashaa ii sheegtay buui markaan ninka canaanta saasuu yidhaahdaa anigu waan aamini waayey maalin baan mar intaan kas u canaantay oon dhubaaxo dhuftay oo orday yaa wax yar intaa unkadan ka daba tegay buui isagoo jilbaha intuu dhigtay jiisas baryahaya alaabtiina gawgawgawl ka siinhayn oo galay buui bal aafada u fiirsada qur-aankuuna xifdiya haddagow naqtiinkii labaadba hadda wadaa isagoo shanjiru intuu la orday wuxuu geeyey meel lagu fasahaadiyey qalbigiisii wadaaduu marka caqli iyo aqoon iyo cilmi iyo alla jacaylba inaadan ka badinin baa laga yaabaa laakiin xaggey ka aafoobeen xaggey balaayadu ka raacday iyagoo yaryar baa lagu habay bidcadan diin looga dhigay waxaan ayad ahayn ma arkahayaan xadiidkii bay luqunjubaadhayaan sinsaaray ku qabanayaan xumaandoonna kami waxay isleeyihiin allo ugu dhowaado ilaahay nasaho weynayo qadisa idan intaa inaan baraarujiyo waan rabay ha iska ilaaliyo yaan lagu khaldamin marka imaam nawowi ku tiiganhaya saxiixu muslimna wadaadka waan jeclaa waa ogtiin riyaadka waxaan ka sameeyey laakiin waxaan ka baqayaa halkan inay dabagalisku idinku baxo digniintu marka waxay ku socotaa iska ilaaliya kitaabkan wuu miinaysan yahay sharx saxiix muslim waxaa ka buuxa jalfis iyo balaaya ka buuxda xagga marka la marayo sifaatka rabbiga iyo qaabka u awolaya ama u tafwiidinayo macaanida xadiidka wanaagsan ka qaata fiqiyaadka ka qaata meelahan uu ku bariiqday iska ilaaliya asagana ayaan lagu xadgudbin loanna meesha u dambaysay ee wanaagga ahayd waynu tilmaannay intaasaan baraarujin laha sheekh ciise su-aashaadu bacd darsi ka dhig xدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني عبده ابن أبي لبابة الأسد عن زر بن حبيش قال زر وحولي سمعت أبي بن كعب بن مغلي رضي الله تعالى عنه يقول أصغوله وقيل له حقنا اللقيري لقيري صحابي قاس إن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه يقول وحوليه من قام السنة سنة كون ننك استاجي تكده labiyo tobanka biloodba ninkii salaatuliil u taagnaada asaaba leylata alqadri habeenka leylatulqadarka wuu haleelayaa sidaasuu odhan jiray faqaala ubay wuxuu yidhi wallaahi aladii laa ilaaha illaa hu allaha asaga mooye alla kale uusan jirin baan ku dhaartay xaq lagu caabudee innahaa laylatu qadarku la fii ramadaanay ku jirtaa koo iyo tobanka biloodo kale kuma jirto yaxlifu ubayi waa dhaaranaya ma yastatni in sha allahuna ma odhanayo ma soo reebanayo wuu ku dhaaranaya innaha fii ramadaan laa fii hayrihi wawallahi allahn ku dhaartay innii la aclamu waxaan ogahay buu ayu laylatin hiya habeenkay tahayna waan ogahay bishay tahay ma idin sheegay haa oo ramadaan ah habeenkay tahayna waan ogahayo hiya alleylatu alatii amaranaa biha rasuul lah sal slam biqiyaamiha wuxuuhi waa habeenka uu nabiguna faray inaanu istaagno oon tukanno salaatuleyl hiya leylatu sabiixati sabcin wacishriin waa habeenka waaga ama aroorta labaatan iyo toddobaad ay ka barido wey innahaa leylatu sabiixati waa beriga labaatan iyo habeenkiisa weeye wa ammaaratuhaa calaamaheedu iyo astaanteeduna waxaa wa ammaaratu astaanta lagu garanaya habeenka inuu leylatuqadar yahayna an tadluca ashamsu waa inay qoraxdu soo booddo ay soo baxdo fii sabiixati yowmiha maalinkeeda aroortiisa baydaa ayadoo cad laa shucaca laha aan dambaabura lahayn saymo iyo fallaadhaha dadka guba aan lahayn riwaaya xadiidku uu leeyahay mila tasti wayna iman doontaa salaatuliilku ugu keenay mooyeene qiyaamu ramadaan iyo axkaamtiisa muslim wuxuu ku keeni doonaa fii kitaabi siyaam iyadoo sidan ka faahfaahsan mila tasti xeedhaad moodaabra garaangir iyadoo iska garaangiroo weyn oo karooday soo boodaysa oon lahayn iftiin badan aan lahayn shucaac badan aan lahayn fallaadhihii dambaaburaha iyo saymaha ka booda aan lahayn xadaana maxamed muan xadaana maxamed jacfar gundar xadaana shub xajaaj qaala samictu cabda bn abilubay yuxadiu can zibni xubayshin alasadi alkuufi can ubay bni kacbin qaal qaala ubay wuxuu yidhi fii leylat اlqadri wuxuu ka yidhi wallahi allan ku dhaartay inii la aclamu waan ogahay habeenkay tahay wa akaru cilmi shucbaa odhanaya wa akaru cilmi aniga aqoontayda badankeedu waxaa weeye inuu yidhi saxaabigu markuu xadidka warinayay hiya leylatu alatii amarana rasul sal slam biqiyaamiha waa habeenkuna faray suubanuhu inaannu istaagnoon tukanno hiya leylatu sabcin waishriin waa habeenka labaatan iyo toddobaad wa inamaa shaka shucbatu shumc xajaaj baa ku shakiyey xadiidka fi hada alxarfi lafdigan hiya leylatu alatii amarna rasul sal l slam biqiyaamiha wa hiya leylatu sabci inta dambe kuma inta horu ku intaasuu ku shekeeye keliya idan ninkan shekilakan waa awsaaci awsaaci can cabdi bn abiwaaba waad soo marteen shucba hadda awsaaci mutaabiciya isagaa shekiye qaala shucba wuxuu yidhi waxadatanii biha waxaa lafdada ii sheegay xarafka ii sheegay saaxibun lii nimaannu saaxiibannahaybaa canhu can abi lubaabata iiga sheegay can cabdi bn abi lubaab sheegay sidaasuu ujeeda waxadaanii cubaydilah bni mucaadin xadaana abi xadaana shucb bidsnaadi naxwahu walam yadkur muusan sheegin ninkiin sheegin waxaan sheegin mucaad ibni mucaad alcambari oo maxamed bn jacfar can shucbaad soo marteen hundar can shucba hunaana waa mucaad ibn mucaad can shucba walam yadkur muusan sheegin mucaad inamaa shaka shucba shucbaa shikiyey iyo wamaa bacda wixii ka dambeeyey muusan sheegin oo ah qaal waxadaanii biha saaxibun lii canhu intaa muusan ku darin wey waynu gaari doonnaa faafaahinta leylatulqadar waa xillige sanadkii ma warwareegtaa mise hal bil bay taagan tahay habeennaha ma isku beddeshaa mise hal habeen bay taagan tahay kitaabka qiyaam ramadaan ee fii kitaab asiyaam baynu ku gaari doonnaa in sha allahu tacaala wax hadda iga khuseeya waxaa weeye qisadan iyadoo gaaban buu hadda keenay muslim fii kitaabi fii salaati illeyl iyadoo xagga faafsanna wuu keeni doonaa meelo badanna sunankan waynu ku maray cabdullahi bn mascuud khasiyadiisa marka loo sheegay wuxuu ka yidhi raxima allaahu yarxam allahu aba cabdiraxmaan cabdiraxmaan allah u naxariista buuhi ilaahay baan ku dhaartay cabdulahi wuxuu og yahay ibn wuxuu og yahay buu idhi bishay tahayna wuu og yahay habeenkay tahayna wuu og yahay laakiin wuxuu ka baqay an yatakila annaasu maaha ubay inuu sheegay cilmi uusan ogayn ibn mascuud hadalka cabdulaahi buu inoo fasiray oo cabdulahi wuxuu rabaa intaad hal habeen ku urursan lahayd habeennaha kalena sidii dameerka iskaga jiifi lahayd inaad bisha ramadaan oo dhanba bilow ilaa dhammaad aad qiyaamuleyl la timaado ood ilaahay barido bisha ramadaan keliya ku urursan lahayd qiyaamuleylla inaad labiyo tobanka biloodba ilaahay u tukatood soo jeeduu rabaa ilaa saasaa kuu fiicane xulu wuu ogyahay inay ramadaan tahay wuxuu ogyahay inay tahay habeenka labaataniyo toddobaad laakiin wuxuu ka baqay hadduu idin sheegi lahaa inaad tala saarataanoo aad noqotaan ramadaaniyiin aad noqotaan iyo leylatuqadariyiin aad noqotaan ramadaanku kuwa ilaahay bas caabuda somalia qolya aan bisha ramadaan waxaan ka ina masaajid ku soo leexanayn oon sadaqa bixinayn oon khayr badan lagu arkayn labaatan iyo dhowrka habeene kale ee bisha ramadaan aan salaadaha ku ficlin oon qur-aan akhriyayn habeenka leylatu sacm waishriinna meel laga tukada laga fadhiista la waayay taasuu ka baqayay laakiin intaan ogahay ka badan baa ogyahay macnahaasaa iman doona meelo kale aad ku soo marteen intan baa iga khusaysa xilligaa uu sheegay sayidina ubay ibnu kacab uu ku dhaartay bayna salafku u badan yihiin saxaabaduna u badan yihiin sida raajixana waxaa weeye tobanka dambe bisha ramadaan tirada isdheer bay ku wareegaa leeqadku ay ku noqnoqotaa labaataniyo kowga labaataniyo saddex labaataniyo shan labaataniyo toddoba labaataniyo sagaal awtaarta iyo tirada isdheeree tobanka dambe ramadaan buu leetuqadarku ay ku wareegtaa sanadkan waxaa laga yaabaa inay noqoto labaataniyo kowga sanadka xiga labaataniyo toddobada ka xiga labaataniyo shanta ka xiga labaataniyo ka xiga saa ay u laga yaaba ra'yigaasaa lagu jamcin karaa maxaa yeelay axaadiis baa tilmaamaysa labaatan iyo saddexda waxay tilmaamayaan labaatan iyo kowga waxay u bateen labaatan iyo toddobada lagu jamcin kara in la yidhaahdo waa wareegto hal habeenna ma taagno waana naxariis rabbioo labaatan iyo toddobada dabdoona dhaafta sanadka hore yaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan oo ku habsadaan sanadka dambe labaatan iyo nashaad u helaan hal meel haddii loo dayn lahaa waxba laga yaabaa inaan dad badan ka faa'iidaysteen marka maslada xilli kale inu insha allahu taala faafaahin doona intaasaan kaga tagaya mahmuduna waxaa weeye hal habeen iyo hal bilyaan ilaahay la caabudani cibaado joogtaa ah oo aad rukun ka dhigan kartood joogtayso qur-aan iyo sadaqe iyo soomba iyo salaatuleylba ha la joogtayo baabu ducaa'i fi salaati leyl waqiyaam wuxuu baab yahay salaatuleylka in lagu ducaysto iyo qiyaamka salaatuleylkaba la ducaysto ilahay la baryo xadaثnي cabdالlahi بن هiشhاm caafu ibn hashim ibn xayaan الcabdi xadana cabdالرaحman yعni بn mahdiy xadana sufyaan الthawri سفyان بن سعيid عن سلمة بن كيل الحضرمي عن كريب ابن أبي مسلم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت ليلة هبين بان بريي عند خالتي ميمونة بنت الحارث habaryartay eh, maymunaaaladoodamaymun waa habaryartii umulfadal bay la dhalatay cinda khaalatihi habaryarta agtidaan baryay maymuuna ahayd bint alxaaris ayaan la baryey faqaama nabiyu nabigaa istaagay min alleyli habeenkii xaggiisuu toosay weliba markii la dhaafay ulukii la gaadhay dambe fa ataa xaajatahu dantiisii ayuu la yimidoo soo danguto waa soo kaajay gadaal ku gaari doonaa uma asla wajh wejigiisii buu dhaqay wayadayhi waa farxashay uma naama waa iska seexday inagu dee nabigu waa inaga awood badan yahay ninkii intuu hurda ka soo toosa farxasha xaggana weji maydha ma seexan karo hurdadaa ka tegi isagoo indhaa isku hayo dafdafl musqusha geli isagoo maraa dhanka jiiday isoo tuuraya keen waa taqaana walaheen waa taqaana hadduu wax yar isku taabto ama weji dhaqdo ama waxaa weeye hurdadaa aadaabtaas iyo nadaafadaas ku daa waa naseexanaya haddii ilahay hurda siiyana khayr haddii kalena salaatulub iskaga istaagaya ayib shaydaankood hurdada kuu diido maxaa la sameeyaa asna waa la cadaabaa waxba firaashkaas ku nabin xalay waan seexan waaye hurdo waan lowda sil baan yeelay baan dhool baan laqay kii hurdaan ku tuuray kanaan badda maxaa ku geliyay qasab buu kugu seexinayaa markuu hurdada kuu diido weysayso qur-aan akhris bilow iyo tukasho saa wa ku leeyahay intu kugu ilan iska seexadda saa ku seexinay wuu ku qasbay inuu ku seexiyo waxba dhinacyun ku xanuunin xanuun baa laga qaadaa adoo hurdo ku hayn inaad isnabto indhaha isku haysa xanuun baa laga qaadaa maskaxda wax yeelleeya ha ku mashquulin hurdo haddaad weydo maxaad samayn soo weysayso salligaada dhigo la kala baxo ilaahay ku baray isaga intaa ma rabo wuu ogyahay meesha inaysan dan ku jirin oo ku baaba'ayo hurdaal garan waaya buu soo tuurahaya adoo tasbixi kaa dhacay baad arkaysa kitaabkaan isu qalaf oo soo adigii intaan isbixiyo barkata dhigtay ii diide maaha marka hawshaasi soo waqti idinka qaadi saacadaha qiimaha badan yaan isroog lagu dhammaynin uma asla wajhu yadayhi uma naama nabigu waa alayhi salaatu wasalaam uma qaama waa istaagay mar labaad buu toosay nabigu fa ata alqirbata sibraarkii buu aaday ay ku jireen fa alaqa wuxuu furay inaaaha wuxuu furay xaigeedii hinaaqu laba macno lagu fasiraa xaigga intii siraak lagu ihay lala sura geedka meesha lagu idhay laga lalay siraak dhulka lama dhigi karo waa wax jilicsanaad waa maqaar biyo laga buuxiyey marka dhulka lama dhigayo inti afka laga xidhaa ganta la suraa ama geed lagu xidhaa ama dhig lagu xidhaya ama udub baa lagu xidhaya ama gantaa la suraya xadhigaasuu nabigu furay markaasuu soo dejita ama maehe waa afka ninka xawikaaga xadhigga afka lagaga xidha afduubka ah ayuu ka furay wey labadaas lagu fasiraa ama waa xadhiggii u ahaa sidada u ahaa buu nabigu soo furay ama kii afka lagaga xidhay weeya uma tawada'a nabigu waa weystay wuduu'an weysu weysaystay bayna alwudu'ayn laba weyse udhaxaysa weysada akmalka ana nabigu ma weysaysanin weyse aqalana ma weysanin weysada dhexaada weliba nabigu sidaasu ahaa wax walba shay ah dhexdhexaad weysuu nabigu ku xeel dheeraadana ma weysaysanin oo biyo badan u isticmaalay weyse gowrgowroo sidii subagii wax isku marayaana nabigu ma ahayne weyse dhadhaxadu weysaysta wuduu'an bayna alwuduu'ayn ay bayna alakmali waalaqali ayb walam yukir ma badinin biyaha iyo isticmaalay waqad ablaqa waana ku xeeldhaarada weysadu saxaabiga ku yidhi u fiirso macnuhu nabigu biyaha uu isticmaalana ma badinin iyo xubnihiina waxba kama tagin uma qaama waa istaagay fasallaa waa tukaday subanuhu faqumtu waan istaagay bu aniga ibna cabaasa fatamaaytu waan iskalaawaan iskala baxshay atamai waa markaad hurdada ka toosto in la jimicsado la iskala bixiso mayda arag idan waan jimcsadaan iskala bixiyey muxuu wuuna soo jeeda odow muusa seex nabigu ilaalinayey aabbihii baa u soo diray waynu gaari doonnaa cabaas baa wuxuu ku yidhi caawa waxaan rabaa inaad nabiga u tagto ood habareerta gurigeeda tagto ood guriga nabiga caawa barido xaggana adan gam inoodan seexanin ilaa aad ka arkayso nabigu qaabku salaatuliilka caawa u tukado waa nin la soo diray hurda ooma taallo idan indhuhu isku hayay mana seexan wuu sugi intuu nabiga ka soo kacahay idan suusan u dareensiinin suubanuhu inuu soo jeedo uu waardiye ka hayay wuxuu iska dhigay nin jiifay oo seexadu iska dhigo hadda toosay oo nabiga shaqadhiisa ku toosay oo jibicsan iskala bixinay dad iyo dunyaba way jibicsan markay hurdada ka kacaan inaad ogtiinba mooyee fatamaaytu waa iskala baxshay buu karaahiyata kohsi aan kohanaya darteed an yara inuu nabigu arko ama uu maleeyo annii kuntu antabihu lahu inaan waardaynayey oon u jeeday antabihu lahu yani inaan gaadhka ka hayay fatawada'tu waa weyse qaatay faqaama waa istaaga subanuhu fasallaa waa tukaday galay weeye faqumtu can yasaari dhanka bidix baa andha ka istaagay fa akhada nabigu qabtay midig faadaaranii waa isoo wareejiyey can yamiinihi dhanka midig buu isoo istaajiyey dhanka midig nabiga ka taagnaa markaasuu nabigu intuu gacanta sidaa yidhi gacantiisa midigta ayuu agga ka keenay cabdullahi bn abbaasoo daba taagan bidixda ka taagan buu gacantiisa midig qabtay wuu soo wareejiyey dhankanuu keenay nabigu intuu qabtay hortiisa ma soo marinin ayb laba macnuu nabigu soo marin waa hortiisa ma'muum imaam inuu ka hormaro lama ogolo maamuumkii bidixda kaa taagna haddaad dhabsiiso aad hortaada soo marayso waxay ka dhigan tahay salaaddii qaybo ka mida ninkii ma'muumka ahaa ka kaa dambeeyey inuu kaa hormariyo taana lama ogolo aaniyan qiblada imaamku lama ogolo in la hormaro oo la kala gooyo salaadiisi idan nabigu u fiirso isagoo taagan xagguu ka qabtay xaggu ka soo wareeji aduu laakiin intaad qabato baad dhihilahay soo kala wareeg ilaan laacidda xaggaaba kugu dhib فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلاة النبي محمد waxay ku dhammaystirantay تتامت من التمام من الليل habeenka xaggiisa ay 13 ragcatan 13 ragcadood buu nabigu dhammaystiray habeenkaas uu tukaday oo ay ku jirto ragcataynkii fajarka sida riwaayadku u badan yihiin ثم ضجع haddana nabigu waa seexday waa markii saddexaadee nabigu markaa uu seexanayo markii hore uu seexday ee de u horraysay ee gurigaba la yimid markii xigtay uu toosay nabigu intuu weji dhaqday haddana iska seexday haddana marka saddexaad wey uma dajca nabigu waa jiibsaday fa naama waa gam'ay xataa nafakha ilaa uu quuriyey wa kaana idaa naama nafakh nabiguna wuxuu markuu seexdo wuu quurin jiray fa ataahu bilaal baa u yimid faaadanahu bisalaa salaaddii buu ogeysiyey inay taagan tahay gelitaankeedii faqaama nabigu waa istaagay fasallaa waa tukaday ragcataynkii fajarka weeye walam yatawada mana weyse qaadanin waana khaaa'ista suubana waynu gaari doonaa wa kaana fii ducaa'ihi habeenka nabigu ducadiisii waxaa ku jiray uu ku ducaystay ama markuu salaad usii socday ku ducaysanayay allahuma ajcal fii qalbii nuuran ilaahu qalbigayga nuur ii wa fii basarii nuuran ilaahu araggayga ii barakee nuur ii wa fii samcii nuuran ilaahu dhagahayga maqalkayga nuur aan xaqa ku arkay iiga nuurkaan asg cul waxay leeyihiin waa nuuru lhidaaya wاlcilm wاlirshaad wاltawfiiq ilaahay inuu dhagahaada xaqa iyo khayrka maqashiiyo qalbigaada xaqa iyo khayrkii hanuunka ku qooyo indhahaadu waxa wanaagsan ay arkaan xumaan ay ka leexdaan waxaan waa nicmooyin rabbi ku siiyey ilaalintoodana allah laga baryaa wacan yamiinin dhagga bidig allow iga dhig nuuran nuur iga dhig ifti wacan yasaari nuuran bidixi allow nuur iga dhig wa fawqii korna allow nuuran nuur iga dhig wa taxtii hoosna allow nuura iga dhig wa ammaamii horteeda nuuran wa khalfii gadaasheeda nuuran wa cadim lii nuuran ilaahu nuurkay hanuunkay allow ii weynee wa cadim lii nuura ilaahu nuurka hidaayada iyo khayrka iyo barwaaqada diinad allow ii kordhi qaala kurayb bn cabbaas waabcan toddoba arrimood buu nabigu ku ducaystay fi taabuuti saablayda fi taabuuti ay fi lqalbi taabuutku asalkiisu waa sunduuqa sunduuq maxaa la geliyaa abaaxaddii abaaxadda reemiyiga iyo sanduuqa reemagaalkaba sheega qiimaha badan baa la geliyaa aadamuhuna sanduuqiisa khayrku iyo wax wanaagsan ku jiro waa qalbigiisa marka wuxuu ihi waa qaala wa sabcan todobuu nabigu ku ducaystay fi taabuut ay fi lqalbi toddoba arrimood buu qalbiga nabigu ku ducaysto qalbiga ku saabsan niman saasay leeyihiin niman waxay taabuutku hunaa ma aha qalbigee waa intan saablayda ah. saablayda feedhaha alaab badan baa iskugu timaado caloosha ilaa halkaa dhuunta inta ka dhaxaysa feedhaha ah waa aadamuhu ay macdantoo dhan ugu jiraan keliyihii wadnihii beerkii sanbabadii wax walbo aadam ku dhaa matoorko dhan baa ku jira waynu gaari doonaa falaqiitu waxaan la kulmay ninka sidaa odhanaya waa suhayl afwan salaam kuhayl falaqiitu waxaan la kulmay bacda waladi اlcabaas cabaas ibn cabdilib carruurtiisu dhalay ee ka farcantay bar ka la kulmay oo marka waxaan weydiinayaa toddobadan uu yidhi kurayb toddoba arrimood oo ku saabsan saablayduu sheegay nabigu ku ducaystay xaggana usan xadiidkan aan lagu sheegin baan weydiiyey faxadaanii bihinna toddobadii buu ii sheegay fadakara wuxuu sheegay casabi seedahayga iyo murqahayga wa laxmi hilibkayga wa dami dhiiggayga wa shacrii timahayga iyo xaadayda wa basharii gankayga iyo oogadayda wadakara khaslatayni laba arrimood kalena wuu sheegay oon intaa midna ahayn khaslataynkana waxay ahaayeen gaari doonnaaye allahuma اjcal fii cidaami nuura wa fii qabri nuura wey way iman doontaa wuxuu kaloo nabigu ku daray weeyey oo casabi wa laxmi wa dami wa shacari wa bashari wuxuu ku daray wajcal fii cidaami nuura lafahaygay iyo allow nuur ii geli wajcal fii qabri nuura qabriga mugdigee la tegi doona allow ii nuuri khayrna ii geli wadaadkaas marka sidaasay wadaadda yidhaahdeen laakiin xaafid bn xajar wuxuu rajaxaa labada khaslee la sheegi doono waa allisaanu wاnnafsu waa carabka iyo nafta allahuma ajcal fii lisaanii nuuran wa fii nafsii nuuran ilaahu naftayda nuur geli oo carabkayga nuur geli oo barakee ayaa loo jeedaa ma aha lafaha iyo qabriga mau asagu leeyahay iman doonaan iun xadiidkan uu salm ibnu kuhayl ka warinaya can kurayb baa laisku hayaa alfaadda ducadan ku timid waa tee mooyeen laakiin intaasoo ay nin walba uu sheegay axaadiista kale ku iman doonaan waladkaas marka mubhamkii halkan lagu sheegayna bacdu ahli cilm waxay sheegeenoo bacd alxufaad inuu yahay caliy ibni cabdillahi bni cabbaas caliy ibni cabdillahi bni cabbaas ibni cabdimuطalib oo ruwaadda xadiidka wariya ee ka wariya can jaddihi Eh, cafwan can abiihi caliy bn cabdillahi bn cabbaas waynu gaari doonaa wuxuuna rawaayadda ku iman doontaa xadiidka aad haddaan waxaa maraya toban riwaaya kadib waynoo iman doonaa ariiqa maraya caliy bn cabdillahi bn cabbaas ayb xadaثna yaحya bnu yaحya qaala qarأtu calى malikin can makhramata bni sulaymaan alasadi can kurayb ariiq labaad weeye ariiq hore wuxuu ahaa ariiqu salma ibnu kuhayl can kurayb baad soo marteen huna waa mahrama can kurayb can kurayb bn abaas ana bna cabaasin radi allahu tacaala canhu qaal ahbara wuxuu u sheegay wadaadka mahrama ah wadaadka kurayb ah kurayb wuxuu u sheegay annahu baata inuu baryey cinda laylatan habeen cinda maymuunata ummi اlmu'miniin maymuunadii ahayd muminiinta hooyadood ila nabiga xaaskiisa wahya khaalatu waana ibn cabaas habaryartii hooyadii bay la dhalatay khaalidna habaryar bay u ahayd qaala fadajactu fii cardi اlwisaadati waxaan ku seexday barkinta gudubkeedii dherarkeeda nabigii waxaa ku seexday habaryartii baa ku seexday asnuu dhankaasu kaga seexday card lwasaada waa laisku ayaa qaabkay tahay laakiin qaabka ugu ran waxaayo barkinta dherarkeeda sidan ahayd nabiga calayh الsalaaة wasalaam iyo xaaskiisiibaa madaxa saara halkan halkan kala seexday asagu marka ama dhankaasu kaga soo seexday oo laguhiisi aggaasu usii jeedsaday ama dhankanuu madaxa ka soo saaray markatuu dherray maxay leedahay ballac dherra iyo gudub bay leedahay gudubkeedu waa sidaan dherarkeeduna waa saan marka dhankaasu madaxa ka soo saaray wal waxay dhe maye soo dhanka nabiga iyo xaaska kama sii soo jeedsan kaga soo seexday ila nin yar weyn waa sagaal jir toban jir weyn waa kura yar ibn cabaas markuu u badan yahay waa sagaal jir nin sagaal jira ah intii la soo diray oo aabbihii la soo dardaarmay ya wuxuu rabaa salaatuleliy xukumkeeda inuu caawa soo guuriyo mana seexan kartid baa la yidhi soo guuriso kuradinsa meeshuu ordahayaa gogasha loo dhigay inta laga dhigahayaba sugaayiinba asagoo horuu ka qallafahaya waa sagaal jir ibn cabaas markaa uu hawshaa samaynayo oo xukumka qiimaha badan soo guurinay duqi soo dardamayba waa ka daraahat fadajactu waxaan ku jiibsaday fii cardi اlwisaadati barkintii gudubkeedii baan ku seexday wadajaca rasuul lah sal slam rasuulkii wuxuu ku sexday wa ahlu xaaskiisa maymuunaa fii tuuliha dhararkeedii bay ku sexday fanaama rasul rsulka ilahi baa gam'ay xata intasafa leylu ilaa habeenkii kala bartamay aw qablahu biqaliil ama habeenkii kala barhkii wax yar ka hor buu nabigu toosay aw bacdahu biqaliil saacad lama hayo waa qiyaasi xidigii waxbaa la fiirinayaa ama habeen kala badh wax yar kadib buu nabigu kacay yuu nabigu jiifay cafw yuu jiifay xata tasafa leyla oo qolba qayli istayqada cafwan ilaa habeen kale barhkii marka la gaadha ama wax yar ka hor ama wax yar kadib istayqada rasuulullah rasuulkii baa baraarugay fajacala wuxuu gudogalay suubanuhu yamsaxu nawma hurdadii inuu ka tirtirayo can wajhi wejigiisii barakaysnaa biyadii gacanta u marinayo hurd lama tirtire waxaa la tirtiraa raadkeedii saasay culimadu leeyiin waana saxadee waaba toosta hurda hadda ma joogto marka indhaha waa la marsada waxaa la iska kicinaya cajiska iyo aaaarta iyo raadkay kaaga tagta hurdadu uma qara'a nabigu wuxuu akhriyey alcashra alaayaati alkhawaatima tobanka aayadood u dambeeya min suurati al cimraan ina fii khalqi الsamaawaati واlardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaari laayaatin liuli albaab ilaa dhammaadka suuraddu nabigu tobanka aayadood buu akhriyey dhaqan buuna u lahaa markuu soo kaco inuu akhriyo waxaana ku jira in adoon weyse qabin qur-aanka dusha laga akhriyi karo laga akhriyi karo waxaa la diidan yahay un waa gabadha xaa'idada dhiigga qabta ama ninka junubka inuu qur-aan akhriye ruuxaan weyse qabin laakiin aan janaabo qabin dhiigna aan qabin dhiigdhalmeedna uusan jirin qur-aanka wuu akhriyi karaa hadduu dusha ka yaqaan way usan kitaab qur-aan qaadayn uma qaama nabigu waa u istaagay ilaa shannin sibraar shannigu waa sibraarka baaliyoobay ama dugoobay ee in badan la isticmaalabaa hanniga la yidhaahdaa way ka duwantay irbadu mid cusubna way noqon kartaa duugna way noqon kartaa laakiin mar haddii shannin la yidhaahdo waa sibraar duugoobay oo dhammaaday mucallaqatin la laadshay oo suranoo meel lagu xidhay fatawada'a minha waa ka weyse qaatay faaxsana wuduu'ahu weysadiisiibuu nabigu wanaajiyey uma qaama waa istaagay fasalla waana tukaday qaala bnu cabaas wuxuu idhi faqumtu waa istaagay fasanactu waxaan sameeyey mila maa sanaca rasuulullah inta uu nabigu yeelayba aniguna yeelay waan istaagay waan soo weysaystay weysadii baan dhammaystiray uma ahabtu waxaan doonay buui waa dhaqaaqay cafwan uma dahabtu waan dhaqaaqay faqumtu ilaa janbihi nabiga dhinaciisaan istaagay dhanka bidix buu ka istaaga waa naga soomar nabigu waa wareejiye fa wadaca rasuul اllah rasuulka baa saaray sal اllahu alيh ali wasalam yadahu lyumna gacantiisi barakaysnayd calaa ra'si madaxuu iga saaray waa mugdi waa ilmo yaroo sagaal jir ah hurdadii aan caawdhan dhan seexan oo waardeegnayey suubanihii waardeegnayey markuu nabigu qiraa'ada wadaha dee baqaru nabigu iska bilaabaya toban jus shan jus buu ku tukanaya oo iran waxa laga hal istaaga ku tukada saddex jus oo tartiib loo aqrinayo oo lix jus isu beddelaysa ilmihii marka waa lulmanaya ibn cabaas hurdadii waxalo dhan ka soo u waayaybu yaa qabanaysa nabigu marka dhagtuu maroojinaya waa la toosinaya wa akhada biuduni gacantaydiibuu nabigucafun dhegtaydii buu qabtay alyumnaa ee midig yaftiluha isagoon malaanmalaya dhagtuu nabigu saa ii malaanmalaa buu mana xanuujinayo hurdadana waa ka toosinayaa la soco way quraanka aanka hawsha laguu soo dirayna habbaylihin fasallaa racatayn laba ragcood buu nabigu tukaday uma racatayni uma racatayni uma racatayni uma racatayni uma racatayn sideed isagoo toban imise wey mise labiyo toban baa la sheegay racatayn uma racatayn uma racatayn uma racatayn uma racatayn umalabiyo toban wey labiyo toban ragcadood buu nabigu tukaday uma awtara hal ragcad buu ku gunaanaday uma dajaca nabigu waa seexday xataa jaaa almuadinu ilaa muadinku uu yimid faqaama waa istaagay subanuu fasallaa ragcatayni khafiifatayni laba ragcadoodoo fudfudoo salaaddii fajrka racataynkedi buu tukaday uma kharaja fasalla subxa nabigu waa baxay salaad subxunu soo tukaday xadanii mxamed slmt muraadi qaal xadana cabdulahi bn wahab markaan xadika ibn cabaas dhammaynaan wixii fiqiga ku jira tilmaamayna in sha allah xadana cbdulahi bn whab almisri can ciyaad bn cabdlahi اlfihri can makhrabat bn sulaymaan badal isnaad ciyaad bn cabdlahi اlfihri wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii aad soo marteenee ahaa maali maali kilaahuma an mahrama wazaada wuxuu koriyey ciyaad oon maalig uusan sheegin uma camada nabigu wuxuu u qasday ilaa shajbin sibraar shajbigu waa sibraarka baaliyoobay shaniga haddaad marayseen buu lamid yahay la macnaya ilaa shajbin shajbiga asalkiisu waxaa la yidhaahdaa geedaha la fiiqfiiqee gantada loo sameeyey dharka la sudho yaa asalkiisa la shajbiga ee innagu hadda aynu u naqaano katabaanka geedahaas asalkoo la yidhahda maxaa lagu geeda noocaasoo kaloo gantaa leh ayaa la suli jiray sibraarada innagu dhanka dharkaan sudhannaa iyaguna waxay suran jireen sibraarka iyo subaga iyo caanaha iyo wixii iyay suri jireen ayb oo min maain biyaah fatasawaka nabigii baa rumayday wa tawada'a waa weyse qaatay wa asbaqa alwuduu'a weysadina waa ku xeeldheeraaday walam yuhriq mana daadinin minalmaa'i biyaha ilaa biyo badanna muusan daadinin uma xarakani nabigu waa itoosiyey markuu weysada dhammaystay ayuu idhaqaajiyo itoosiye wey waa idhamaandhabay faqumtu waa tooso waa istaagay wa saa'iru lxadiii xadiidka intiisa kale naxwu xadiiu maalikin naxwu xadiii maalikin xadiikii maalig oo kale weeye yani xadiidka ciyaad bn cabdlahi alfihri wuxuu lamid yahay agga lafdiga xadiikii haddaad soo marteen ee maali ibn anas waxadaanii haaruun ibnu saciid alayliyu xaadaan ibn wahbin xadiidkan lafdigiisa iyo matnigiisaba iyo sanadkiisaba bukhaari baa wariya min ariiqi axmed can ibni wahbin muslimna min ariiqi haaruun can ibni wahbin uu ka wariya sheekhooda keliyun baa kala duwan amedka buhaari amed ibn salix yaa loo badan yahay amed ibn salix almisri can ibn whabin ayb xadaana amn xari almisri can cabdirab ibn saciid cabdirab ibnu saciid waa wadaadkii sacad ibnu saciid walaalkii weeye labadoona waxay walaalla yihiin ninkii ahaa yaya ibnu saciid alansaari yaya ibnu saciid ibnu qays alansaari bay la dhasheen can mahrama marka cabdirabbi hadda wuxuu taabacaynaya maalig iyo iyo ciyaad ibn cabdillahi alfihri can mkhrm sulaymaan can kurayb mowla bni cabaasin can bni cabbaasin annahu qaal nimtu waxaan seexday cinda maymuunata maymuuna agteedaan seexday zawji nabi nabiga xaaskiisa ahayd wa rasul la sl l slam cindahaa agteeduu ahaa tilka leyla habeenkaas habeenkaana toogadii ama kalkii hooyadii buu ahaa buui maymuuna fatawadaa wayse qaata suubanuhu fatwada'a rasul sl slm uma qaama waa toosay fasallaa waa tukaday faqumta canyansaa dhanka bidix baan ka istaagay faahadanii nabigu waa i qabtay fajacalani wuxuu yeelay can yamiin bidig buu keenay waana sida sunnada ah waana sida sunnada ah sidaas wey maxaa yeelay bacdu ahlicilmi waxayba qabaanba haddaad ku sii daahdo ood bidix sii taagnaato adoo keligaa ah oo salaaddu sidaa ku dhammaato salaadu inay baatilo tahay waa riwaaya can ishaafici waa qowl xoog badanoo cinda axmed ah idan waa masale khatara wey saasuu dardiib nabigu u wareejinaya fasallaa fii tilka اleyla habeenkaa nabigu wuxuu tukaday racatan acadood buu tukaday uma naama rasul rasulka baa seexday xataa nafaka ilaa uu huuriyey wa kaana ida naama nafaka nabigu wuxuu ahaa markuu seexdo waa huurin jiray uma ataahu lmuadinu muadinkii baa u yimid waana bilaal waana bilaal muadinku fakharaja waa subanuhu waa baxay fasallaa waa tukaday walam yatawada mana weyse qaadanin wahada min khasaa'isihi nabigu hurdadu weysada kama jabin jirin waynu soo maray wayna iman doontaa inagu laakiin haddaynu seexanno weysadu waa inaga jabaysaa amaa suubanuhu weysadu kama jabi jirin oo kontaroolkiisa xagga jidhkiisaa waa joogay hadduu seexday hadduu soo jeedaba marka waa khasaa'ista nabiga goonida u ah calayhi salaatu wassalaam qaala camr bn xaari almisri wuxuu yidhi faxadatu bihi xadiidkan waxaan u sheegay bukayr bn bukayr bn abdillah alashaj baan u sheegay faqaala wuxuu ihi xadaanii quraybun bidaalika anuguna xadiidka hadda aad warinayso eed ka warinayso cabdirabbi ibn saciid aad ka warinayso camrinow waxaan ka wariya ii sheegay qurayb baaba ii sheegayba marka waad saxan tahay riwaayada quraybna waa inoo iman doontaa insha allah riwaayada bukayr baan rabaa way iman doontaa waxadaanaa maxamed raafic annaysaabuuri alqushayri القشيري حدثنا ابن ابي فديك محمد بن اسماعيل اخبرنا الضحاك بن عثمان الاسدي عن مخرمه بن سليمان ضحاك بعض متابعين يا ودادي هوريها عبد ربي يو يا عياض بن عبد الله الفيري يا مالك يا مالك كلهم عن مخرمه بن سليمان اي كورنا عن كريب مولى عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عنهما قال بت ليله عند خالتي ميمونه bint اlxaari habaryartay maymuno in xaaria ay agtiyadan baryahabeen habeenaha kamida ah. faqultu laha waxaan ku idhi idaa qaama rasuulullah rasuulka ilaahay hadduu tooso fa ayqidnii itoosi haddaan gam'o muusan seexanin idan haddaynu soo marnay inuusan seexaninoo waan iskala bixiyey suusan nabigu u dareemin inaan caaw dhan aan gaadhka ka hayay baad soo martee ee hooyadeen buu la baro wuxuu yidhi ilma hurda ila tegi kartee indhaleesma siinine itosfaadni faqaama rasul sl slm rasuulka ilah baa istaagay faqumtu ilaa janbi اlaysar dhanka bidix baan anaguna ka istaagay faahada biyadii gacantu nabigu qabtay fajacalni wuxuu ig yeelay min shiqihi اlayman dhankiisa midig buu iga wareejiyey oo geeyey fajacaltu waxaan guda galay idaa akhfaytu haddaan gamaanyoodo ama aan lulmoodo ya'hudu kii qabtuwa nabigu ahaa bishaxmati uduni dhagtayda carjaweeda shaxmadu waa intan jilicsan meeshan jilicsanee dumarku dhegdhagaha ay gashadaan baa shaxmada la yidhaahdaa nabigu halkan i qabanayaa markaasuu imalaamali waa meesha dadka aad xanuunta meelahan kale ku xanuuni maayaan meeshan waa meesha dadka xanuunta carruurta marka la qabanhaya la qaban jiray qaala wuxuu idhi saxaabigu fasallaa ixdaa cashara ragcatan koo iyo toban nabigu tukaday oo israacday oo witira uma axtabaa waa doonyaystay oo garwaaxaystay doonyihii garwaaxaysiba dadku isku khaldaan waa marka intaad fadhiisato ood lobyaha kor u soo qaada aad marada intaad dhabarka soo marisa aad jibaha ku soo xidhato remigaa isticmaala alixtibaau xiitaan ulcarab baa la yidhaahdaa in la garwaacsido jilbaha marada lagu xidho waa derbiyada ay ku tirsadaan carabta remiga ninkii reemagaalka derbi bu helaya okaa inaga derbi ad ku tirsantihiin laakiin ninkaan derbi haysan muxuu samaynaya inuu muddo fadhiyaan raboo sheekeeya ama uu xaajoodo maxaa la samayn ma hado ya jilbageljiriisya jilbageljiriis taa way ka duwan tahay maxaa u taqaanaa idinku garwaxaysi yaa sax ah waa middaad sidaa wey doonyaysaan waxaan u aqaanaa inaa intaad maro weyn qaato madax iyo minjo aad isku duduubto ood seexato anuu saasaan u aqaano so sidaa ma ahayn jilbageeljirays jilbageeljiraysi waa markaad gacmaha basa isticmaalayso jilbageeljiraysi waa markaad gacmaha ku qabsato markaad mare isticmaato garwaaxaysi baa la yidhahdaa geeljira keligina ma laha adde duqayda jooga xaafadaha iskale baash jibgeljir waaad ku haysaan ayib almuhim inaad fahantaan ma holi taalla maaha uma nabigu waa doonyaystay ama waa jilbageeljiraystay ama waa garwaaxaystay xataa inii la asmacu ilaa aan maqlayay buu nafasahu neeftiisa raaqida nabigoo jiifa yacni quuradiisa aan maqlayay ay naa'iman falama tabayana lahu اlfajru markuu oogtu u caddaatay sallaa ragcatayna khafiifatayn laba ragcadood fudfudoo tiyade salaatfajr ka horraysa buu nabigu tukaday idan marka koob iyo toban ragcadood la israaciyo fajrkana labadiis lagu dara saddex iyo tobanay noqonayaan laakiin riwaayadka hore qayb waxay ku caddayd saddex iyo toban witir ah labiiyo toban wada socota iyo ragcad witira ah, saddex iyo tobanka iyo ragcataynkii fajarka oo gooni ah nin walba intuu xifdiyey buu sheegaya waxaadina ibn abi cumar alcadani wadaadna waxay ku xambaareen dhowr habeen bay kala ahayd ibn abi cumar alcadani wa maxamed bn xaatim maymuun can ibni cuyaynata qaala ibn abi cumar wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan wadaadka la xidhiiray maxamed xaatimna wuxuu yidhi ku ladhnaana can sufyaan sufyaankuna waa sman ibn cuyayne hadde can camr dinaar almaki can kurayb mawna cabaas ibni cabaasin anahu baata cinda khaalatihi maymuuna maymuuna agteedu inuu barya habarirtii buu sheegay faqama rasul min leyl fatawada'a nabigu waa weyse qaatay min shannin sibraar duug ah mucallaqin la wuduu'an weysu weyse qaata nabigu khafiifan fudud qaala kurayb wuxuu wasafa wuduu'ahu weysadiisii buu nabiga tilmaamay ibnu cabbaas baa weysadii suubanaha tilmaamay wa jacala wuxuu gudagalay ibnu cabbaas yuqaliluhu yukhafifu weysadaa nabigu uu habeenkaa u weysaystay inuu fududaynayo wa yuqalilu uu yaraynayo qaala ibnu wuxuu yidhi faqumtu waan istaagay fasanactu waxaan sameeyey mila maa sanaca annabiyu sal allahu caleh wasalam nabigu siduu yeelay baan yeelay uma ji'tu waa imid faqumtu can yasaarihi nabiga dhankiisa bidix baan istaagay faakhlafanii nabigu waa idib mariyey fajacalanii dibbuu ii jiiday dib lagu jiido waa in xagga soo wareejiye fajacalanii wuxuu yeelay can yamiini dhanka midig buu yeelay fasalla waa tukaday uma dajaca nabigu waa jibsaday ama waa seexday fanaama waa gamay xataa nafaka ilaa uu qurshay uma ataahu bilaal baa u yimid faaadana wuxuu ogeysiiyey bisala salaadda inay taagan tahay salaaddii fajar fakharaja nabigu waa baxay fasalla subxa salaad subuxuu soo tukaday walam yatawada kamana weyse qadanin weys hurdadii bacd alwitriga ahayd qaala sufyaan wuxuu yidhi sabnu cuyayna waa ninkii faqiihi imaamka iyo muxadidka ahaa wa hada lilnabiyi khaasatan hawshaa nabiga gooni ku tahay in hurdo aan laga weyse qaadanin nabiga gooni u tahay liannahu balaqana waxaana soo gaadhay ana الnabiya calayhi الsalaaة wasalaam tanaamu cayna indhihiisaa gama mooyeen walaa yanaamu qalbu qalbigiisu ma seed xagga kontaroolka iyo dareenka waana runtii sidaa uu sheegay imaamku wey وxadثna xn bشhاr bundar xadثna mحamed oo بن jacفar gundar xadثna شhucb بن xajaaج can salamt بن kahayl can kurayb qadiyadii buu soo celiyey xadiikii sn baa soo laabtay can bni cabaasin qaala bitu fii beyti khaalati maymuuna bitu waxaan baryey fii beyti khaalati habriirtu gurigeedaan bariyey maymuuno ahayd fabaqaytu kayfa yusalii rasuul اllah fabaqaytu waxaan u kuurgalay buy fabaqaytu baqiitu ma aha baqiitu waa min albaqaa hunaana waa ka duwan tahay oo waa maxay waa baqiitu arqubu iyo iyo astashrifugu macnaheeday la mid tahay fabaqaytu waxaan u kuurgalay kayfa yusallii rasuul اllah rasuulka ilaahay siduu u tukanayaan fiiriye wey nadartu laaxatu raaqabtu bay la macno tahay tii hadhitaanka ahayd iyo ma aha ayb qaala faqaama nabigu waa istaagay fabaala waa soo kaajay uma hasala wajha wejigiisibuu dhaqay wa kafayhi gacmihiisibuu dhaqo waa faraxashay uma naama nabigu uma qaama nabig wuxuu istaag ila alqirbati isbraarkii buu aaday biyaha fa alaqa wuxuu furay shinaaقaha ninkixeedii iyo afxidhkeedii buu furay ama gantadii ay ku xidhnayd buu ka soo furay uma saba wuxuu ku subay biyihii fi ljafnati xeedho ku subay ama baaf aw ilqascati ama xeedho weyn qascada weyn iyo maya jafnada weyn baa laysku haya faakabahu biyihii buu shubay faakabahu damiirka waxaad u celinaysaa kaba faacilkeedudawaa nabiga damiirkan mafcuulkeed artaanna waa biyihii faakabahu nabigu biyihiibuu shubahan booriyey biyadii gacantiisi barakaynta buu ku fooriyey calayha cala alqascati aw aljafna macnuhu waa maxay biyihii buu nabigu saa u soo qabtay gacantiisa kusoo qabtay wuu fooriyey wuxuu ku shubay xeedhadii inta unbaa la rabaa fooriyuhu waa subanaha waxa shubmahayana waa maxay waa biyihi waxay ku shubmayaan calayha cala alqascati aw aljafna xeedhadii weyneed ama tii weyneedee hilbaha lagu cuni jiray uma tawadaa nabigu waa weyse qaatay waduu'an xasana wanaagsan buu weyse qaatay oo balal waduu'ayn labada weyse lagu xeel dheeraaday biyo badan la isticmaalay iyo mid la gowgowroo biyo yar la ismarmariyey weyse u dhaxayso qiimo badan buu nabigu weysaystay uma qaama waa istaaga yusalii faji'tu waa imid faqumtu ilaa janbihi dhinaciisa bidix baan istaagay dhinaciisaan istaagoo faqumtu can yasaarihi bidix baan ka istaagay faqaala wuxuu uhi faahadanii nabigu waa i qabtay faaqaamanii can yamiini dhanka midig buu istaajiyey fatakaamalad fatataamadna waynu soo marra waa isku macno fatakaamala way buuxsanto waa dhammaystirantay ila waa iska daba tegaysaay ragcad ba ragcad ka daba tegayse salaatu rasuuli lah sal slam alaacaشhata ragcatan saddex toban ragcad bay ku buuxsantay ama ragcataynka fajarka ha lagu daro inta horena kooyo toban ha laga dhigo ama uma naama nabigu waa jiibsaday xataa nafaqa ilaa uu khurshay wa kunaa nacrifuhu waanu garan jiray idaa naama binafkihi nabigu markuu waxaan ku garan jiray khuuradiisa intuu ka khuurin waxaan ogaan jiray weli inuu nabigu soo jeedo uma kharaja ila salaad salaaddii buu u baxay fasallaa waa tukaday fajacala yaquulu fii salaatihi nabigu wuxuu gudogelay inuu salaadda gudaheedii ku leeyahay aw fii sujuudihi ama sujuudi asagoo wejiga dhulku ku ducaysanayo allahuma ajcal fii qalbii nuura ilaahu qalbiga nuur ii geli wa fii samci nuuran maqalka allow nuur ii geli wa fii basari aragaygana nuuran wa ducaadu qiimobaan ha la xifdiyo ha lagu ducaysto ninkaan carabiga aqoonin intuu macnaha af soomaaliya ku qabto af somaaliya ha ka sii daayo af somaaliya ha ku ducaysto salaadaha sunnada ah af soomaaliya waa lagu ducaysan karaa sida anugu aan qaba in badanna waa idiin sheegay duco waa duco marka haddii aadan carabiga garanayn ilaahay inaad bareed af soomaaligaa taqaana ilah waad aragtaa ka bilow meeshaan warkeeda waan bixin waaye ilaah meeshaan barake oo nuur geli wad af soomaligaa soo xidhhaya hal saac ducada wad haddaad doonto sawaaxili ku ducayso ilahay soo afkasta ma yaqaan taayib wa fii samcii nuuran adkaarta soo aroortay ee ama qur'aana ama nabiga ka sugan ee waajibka ama farducaynta ama rukniga umbaan carabi waxaan la ogolay laakiin ducooyinka ma'huuraadka ah ee sunnada ah salaaduna ay salaad sunna ah tahay oysan waajibki ahayn waa idiin furan yahay ayib nin walba allow afkaa kugu bari weeye nin walba afkiisu ilahay ku baryahayaa wax badan sheegi mayse kaasoo xidhmiba wakhtiguna waa dheer yahay wax badan baadna rabtaa ilah inaad weydiisato meelo badan baad ka gubanaysaa ma tahay mise ma aha af somalia kala baxa waxay ka yihaadaanana mas-uulka ah wa fii basari nuuran ilaahu araggayga nuur ii geli wa can yamiinii midigtay nuura allow iga dhig wa can shimaali bidixna nuura iga dhig wa ammaamii nuuran horayna allow nuur iga dhig meeshaan ku socday meeshaan u socday waddadan qaaday allow waddo barakaysan oo khayra allow ka dhig wa khalfii gadaasheeda nuuran raadkaadii cibtaada haddii ba dib loo qaadana ilaahu nuur gee wey iisa noqonin warkii somaaliya raad arooryaad bay dhan dib looma qaado wuxuu ku geyn ma taqaanaan ma sheegayn wa fowqii korkayga nuura allow nuur yeel wa taxti hoostayga nuura allow yeel wajcal lii nuura allow nuur isi intaa waa tafaasiile allow ii jamci way iskugu kaydar aw qaala wuxuu yidhi nabigu wajcal lii nuuran kuwii gebigaygaba nuur allow iga dhig ayib aniga dhanba allow nuur iga dhig barakee meel aan nuurin allow yaama lay arki yaan la arkinba وxadثnي إسحاq بن منصور الكوسج xadثna النضر بن شmayل المازني اللغوي المحدث أخبرna شhuعبة بن الحجاج نضر ba wuxuu mutaabacaynayaa wadaadkii hadda shucba xadii ka soo qadanaya kumuu ahaa maxamed بن jacفر غundar xadثna سلام بن kayr can bukayr xadiikii bukayran ku lahaa wuu iman doonaa waa kana mise bukayr mar aan soo marayba miyaan soo e marin haddaa igu horaysa bukayr haddaa inagu horaysan filay bukayr bn cabdillahi bn alashaj can kurayb mawla mabna cabbaas can ibni cabbaasin qaala salama wuxuu yidhi ibnu kahayl alxadrami falaqiitu kurayban baan la kulmay faqaala wuxuu yidhi qaabna cabbaas wuxuu yidhi kuntu cinda khaalati maymuuna habarta agteedaan joogay fajaءa rasuul lah sal rsulkii baa yimid uma dakara wuxuu sheegay kuwaa wax sheegaya nadar wey nadar baa wuxuu sheegaya bimil xadiii qundar xadiikii qundar oo kaleu sheegay wa nadar wuxuu yidhi fii riwaayatihi wajcalnii nuuran walam yashuka ma shakin nadar kamaa shaka qundaru qundar siduu u shikiyey ila qundar wuu shiki wuxuu wajcalnii aw qaala wajcalnii nuuran wajcal lii isku waa maxay laanka anbaa la isku haya intaasuu muslim kala duwaya oo ninna walba suu xadidka uga rabaa inuu sheego hanaad bnu sariyi qaala xadaana abulwa salam bn sulaman xanafi can saciid masruuq saciid masruuq waa waalidu sufyaan athawri alimaam abu cabdillah sufyaan athawri aabbihii wey saciid masruuq athawri can salim nukayl marka saciid masruuq wuxuu mutaabacaynayaa shucbe iyo ragga la midka ah can salim nukayl can abi rishdiin abirishdinku waa quraybkaad aad soo marayseen qurayb mabna cabaas kunyadiisa aburishdiin la yidhaahdaa mabna cabaas waana isla quraybki ninka lahaa moodin can bni cabaas radi allahu tacala canhuma qaala bittu cinda khaalati maymuuna maymuuna agteedaan baryey wakhtasa wuxuu kaheeye oo ka qiseeyey ninkee qisaynaya saciid mansuruq xadiidkiibuu kaxeeye walam yadkur muusa sheegin saciid mansuruq hasla alwajhi walkafayn habeenka nabigu inuu marka u horraysa uu kacay wejiga iyo uu soo dhaqday gacmaha muusan sheegin hayra hase yeeshe annahu qaala wuxuu idhi saciid fii xadiiii markuu warinayay uma ata alqirbata sibraarkii buu nabigu tegey faxalla wuxuu faray shinaaqaha ninkaxeeda ama xargeeda buu soo furay fatawada'a wudu'an bayna alwudu'ayni uma ataa firaashahu buu tegey gogashiisii fanaamo gamay uma qaama nabigu wuxuu istaagay qawmatan ukhra ay maratan ukhra mar labaad nabigu toosay faata alqirbata sibraarkii buu mar labaad ku noqday faxalla shinaaqaha ningaxeeda ama afxidhkeedabuu furay ama xadhigay ka lalaaday buu ka furay uma tawada'a wuduu'an buu weysaystay huwa asaguba alwuduu ay ilkaamilu weyse dhammaystiran ah aan akmal ahayn waa weyse dhammaystiran baa loo jeedaa wa qaala wuxuuna yidhi fii xadiii asagu yidhi acdim lii nuuran meesha ahayd wajcal lii nuuran ama wajcal lii nuuran ahayd wuxuu ku bedelay acdim lii nuuran walam yadkur saciid muusan sheegin fii xadiiihi wajcalnii nuuran muusan sheegin intaa wuxuu ka rabaa inuu muslim kuu sheego alfaad ay ku kala duwan yihiin shucbe iyo saciid masruuq fi riwaayati can can salabnu kahayl can kurayb intaasuu rabaa inuu muujiyo waxaadaana abu aahir lafdigaa doontaba ku ducaysa ducada ha ka tegin adugu ama af soomaaliya ku sheege ama carabi ku sheege xaadaana ibn wahbin cabdullah can cabdiraxmaan ibn salmaan alxajri can cuqay bni khaalid alumawi ana salaama bnu kuhayn cuqay bnu khaalid ba hadda wuxuu mutaabacaynaya wadaadihii labada ahaayo shucbi iyo saciid masruuq ana kurayban xadaahu kurayb baa u sheegay salama ana bna cabbaasin radia allahu tacaala can canhuma baata leylatan habeen inuu bariyey cinda rasuulka ilaah agtiisa cinda maymuuna iyo cinda rasul waa isku mid hadi ila nabigii maymuun wada joogeen gurigana suubanha iska leh habritin waxaa loogu tiirinayaa hadda waa guriga ku dhaqnayd ku noolay ee nabigu u siiyey qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas faqaama rasul sal lay slam rsulka istaagay ila alqirbati buu u aaday fa sakaba shubay minhaa xaggeeda biyu ka shubtay minha min alqirbati maaan wey fatawada'a wuu isa qaatay walam yukir min almaa'i biyaha isticmaalku nabigu muusan badina habeenkaas walam yuqasir mana gaabin oo ma gaasirin filwudu'i weyse qaadadka biyo badanna ma daadinin weysadii nebiga ma gargurinoo kama tegin wey meelihii loo baana wasaaqa alxadiia xadiikii buu kaxeeyey ninka wax kaxaynaya waa kuma cuqayl ila asaga mutaabiceh wa fiihi waxaa ku jiray xadiidka cuqayl wadacaa rasul rsulka ilaahi baa ducaystay leylata in habeenkaas lima biyuu nabiga ku ducaystay wey kelimadii ma ahayd yarayda mufradadeedu waa jumlo buu u jeedaa وكلمة بها كلام قد يؤم واصطلاح نحوي أو حادثة أو خلافا لغة الرسول لغة الصحابة خلافا وإسكا إلالي الكلمة عند العرب وما هي الجملة الكاملة كلا إنها كلمة هو قائلها حرف مفردها مسوى جملة نووي أو خبر إيس مبتديه سي أما فعل فاعل أدو مسند مسند إليه وطو yaxsunu sukuutu calayha khabarna aan lagaa sugaynin dib dambana aan hee lagu sidayn iyo hoob maxaa tidhi iihi aan lagu lahayn marka waad arki doontaan sagaaliyo toban keli wuu tirin doonaa ruwaadu qaala salam wuxuu idhi horaan baynu soo marray inuu yidhi waxaan weyddiiyey bacdu ruwaad xadaaniiha sagaaliyo tobankii kelima waxaa ii sheegay kurayb maa ii sheegay sagaaliyo toban kurayb ibn cabaas buu ka qabtay ayib saxaabadu say u xifdid badnaayeen taabiciinta oma xifdi badnayn taabiciintu siday u fahma badnaayeen wax walba u qaban hayeenna niman ka dambeeye ooma xifdi badnayn ilaa qiyaami saa saasay ku soconaysa qoom walba qoomkuu ka dambeeyo wuu ka maskax liitaa wuu ka xifdi yaryahay waxay qaban karaan ma jiro awyaashiin iyo aabbayaashiin xilligay miyiga joogeen hal goobbuu fadhiisan galaya hal saac la tirinaya buu maalinta markaasu ku qabanaya tuulidu tuu ka tirinaya hebelba maanta gebyo muxuu yidhi hal saac buu dareerinaya macajalba idinku waa lg anqorte bugnod qalima haysaa waxaad qaban kartaanba ma jiro eber sama ogtii ayb haweenkaa wax walba qabanayo gab yahay waa un lasii baaba'ahaya dhan walba caqli iyo garaad iyo tayo iyo tamarba waa lasii baaba'ahaya waa aragtaa ibnu cabbaas sagaal iyo tobankii jumlo wuu u sheegay ardaygiisa kurayba kuraybna arday ka dambeey buu u tiriyey muxuu yidhi marka laakiin nin ka dambeeye sala muxuu yidhi fa xafidtu minha waxaan ka qabtay intay cashar labiyo toban wa nasiitu maa baqi inta kalena waan iloobay buui inta kale ma hayo maxaa ka maqan toddoba ka maqan toddoba yuun hayn qaala rasul la sal l sl rsulka ilah wuxuu yidhi allahuma ajcal lii fii qalbi nuuran ilaahu qalbigayga nuur ii geli wadnaha weeye wax laga hadlaayo wa fii lisaani nuuran carabkan ilahu carabkayga barakey mid khayrka lagu sheego xaqa lagu sheego lagu difaaco ummadda loogu yeedho ilahay lagu xuso lagu weynayo lagu wardiyo allaw ka dhig wey mid balaaya qaba allaw ha ka dhigi wa fii lisaani nuuran wa fii samci nuuran maqalkayga allow nuur geli wa fii basari nuuran wa min fawqihi nuuran waynu soo marraade wa min taxtii nuuran wa can yamiini nuuran wa can shimaali nuuran wa min bayna yadaya nuuran hortayda allow dheg bay ahayd horana amaamii baanu ku soo marray waa isku mid min khalfii xagga dambe nuura allow iga dhig wajcal fii nafsi nuuran ilaahu naftayda nuur geli waacdim li nuura nuurkaygana weynee nuurkaad isiineed meelaha gelinna ilaahu nuur weyn iga dhig mid yar ha ka dhig umadoo dhan dayqa ka dhig waa ka ilaa amminkaad harsanaysaan haddee waa markuu meeshuu odhan jiray ibnu xajar labada khasle ee maqan waxaa weeye wajcal fii nafsi nuuran iyo wa fii lisaani nuuran riwaayaduu tilmaamaya wey ayib وحدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني أخبرنا ابن أبي مريم واسمه سعيد ابن الحكم ابن أبي مريم ما لو استغملها ابن عباس حديث شو مبرد مانهي habeen dambe ah u badan yahay bal halkan riwaayo aan akhriyo waa yahay وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الصاغاني أخبرنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير الزرقي الأنصاري maamed bn jacfar abaqadan hadduu dhaca ninkaa wey maxamed bn jacfar uqundara wuxuu dhacaa meesha meesha ibn abi maryam buu galaa shaykhu sheekh buu noqdaa laakiin sheekha saddexaad mar hadduu noqdo haaliban waa moxamed bn jacfar ibn abi kaiir azuraq اlansaari waana asagii hadde ahbaranii shariik ibn cabdillaahi ibn abi namir almadani can qurayb idan shariik ibn abi namir baa wuxuu mutaabacaynaya hadda salama ibnu kuhayl iyo raggii ka soo qaatay salaam xadiidka ee ka soo qaatay kurayb can kuraybin can ibni cabbaasin annahu qaala raqadtu waxaan seexday nimtu bittu intuba waynu soo maray raqadtu waxaan seexday fii beyti maymuunata laylatan habeen cafwan laylata kaana الnabiyu cindaha habeenu nabigu agteeda ahoo iyada uu ku qoraa maxaan u seexday liandura inaan fiiro u kuurgalo kayfa kaana salaatu الnabiyi biاlleyli salى اllahu alيه wasalam sidee buu nabigu u tukadaa salaatuleylka habeenkii qaala wuxuu ihi fataxadaa الnabiyu riwaayo kale waynu gaari doonaaye iyo inay aan meel kale ku marra xusuusta waxay tilmaamaysay nabigu markuu cishaa ummadda tujiyey masaajidka buu ku daahay maba bixinba in nabara ayuu meeshii fadhiyey afar ragcood buu tukaday nabigu waa wardiyey ruuxii u dambeeyey markuu noqdo uu soo baxay wuxuu arkay baa anoo fadhiya markaasuu yidhi kuma ruucan waa cabdulaahi cabdullahi bn cabbaas ba soo kacbal waa sidee aabbahay baa isoo diro wuxuu yidhi caawa nabiga la soo bari saas ahaa inakee muxuu rabaa iyo muxuu kuu soo diray iyo qodqod lama baahno isagaa bay ruuxa sheegan doonee horta kaxee martigeli nabiga gurigu i geeyey buu idhi wuxuu furaasha loo diyaariyo meelha loo gogole cabdulaahi hala seeiyo martibu caawa inoo yaal hooyada baa meel fiican ii diyaarisay maray ii keentay gogol bay ii dhigtay waan seexday waa tii wey u ka sheekeynaya marka fataxadaa nabi nabiga baa la haasaaway maca ahlihi xaaskiisay maymuuno ahayd saacata in nabar ah, ah. uma raqada waa seexday wasaaadii xadiikii buu kaxeeyey shariik nabi namir isagaa muaabice wa fiihi fii xadiii shariik waxaa ku jira uma qaama nabigu waa istaagay fatawada'a wayse qaatay wastanna waana rumayday baa ku jirtay idaa xadiidka waxaa ku jira bacda alcishaa in la sheekayn karo oo nahyigii soo arooray ee ahaa inaan bacda alcishaa yaan la sheekaynin waxaa la diiday in lagu haasaa waxaan khayr ahayn haddaad cashar ku soo jeedo ama khayr sheegayso ama xaaskaada xaq siinayso u warramaysa iyo carruurtii waa lagu ogolyahay sheekada iyo warka iyo hasaawaha macnadarada en ajir laga helaynin baa la diidan ya w kale waa fasaxan yahay wallahu subxaana wa tacala aclam xadiis dheer wey bal habeen wixii cashirkai xugun buu dhammaan doonaa insha allah